لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب إضالة الغرة والتحجير في الوضوء aadaakani baabu istixbaabi idaalati lgurati gurada dheeraynteeda sunadnimadka ay sunatay baabkii weeye iyo taxjiiri taxjiirka fi lwudu'i waysada markaa la weysaysanayo qurada asalkeeda hore waxa ay tahay xagga luqada bayaadun fii jabhati lfaras say kaba cabiraan waa caddaan wejiga faraska kuba sugan ama dee wejigoo dhan maahay waa lumco ama in goob yar oo bar yar oo dee waxoogaa leeg oo adigu caddaan wejigiisa kuba sugan oo mala calaamad najaabaya ay bal matalan eegaan taasi asalka luqaday ahayd e markii dambe dee shay kasoo fiican ama sharaf iyo qiimale baabay quro uba isticmaaleen taxjiirkuna asalkiisu isaguna waxa weeyaanuun waa bayad fii qawaa'im alfaras faraska adimadiisa caddaan kuba sugan oo khaasatan intan qadamka ka sarreysa jilbaana gaadhsiisnayn intaa caddaan kuba sugan ama ha la yidhaaho dhammaanba ama saddex kaamida mida caddaan kuba sugan bay taxjiil la yidhaahaa halkan laakiin waxaa looga jeedaa kolley oo dee axaadiisana inooguba imanaysa ruuxii muslimkaa mu'minkaa weysaysanayay xubnihii weysadiisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dee iyadoy tahay fadli iyo abaalmarin waa iftiin buu u yeelayaa way nuurayaanba daba markaa in qurada dheeraynteeduna macnaa quraduna kol hadday jabhada asalkeeda kuba sugnaa taxjiirkuna xubnaha kuba sugnaa wuxuu waa sababtii nuurkaa uu ku mudanayay inuu dheereeyo uune dheerayntu waxay noqonaysaa un bal intii faradka ahayd ee waajibka wax ka ziyaadsan inuu la yimaado si nuurkaasi ugu ziyaado xagga markay noqoto wejiga iyo hadday noqoto xubnaha maydhitaankoodaba bal waanan arki doonaa markaan axaadiisa gudagalaan wixii intaas sii dhaafsan aan u arki doona aan arki doona <clears throat> marka wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala imaamkii muslim xadaثnي abu qurayb mحamed بن العلاء والqاsim بن زكريا بن dinaari وcabd بن حmaydi qaluu saddex sheekhiyadiisii ka mida weyo hiqaat ruwaat kaba mid ah laba ninna ay naguma badnaayeen cabdi bnu xumayd iyo abu qurayb ninka kalena horeynu usoo maray kol kol awowgiina waa loo tiriyaa qasim ibnu dinar waaba la yidhaahaa ee isna waa nin hiqa oo iyadana hore aan usoo maro xagga ruwaadda taasi way ku badan tahay walow dee se waa marmar wax dhaca xalaytaan soo haynay oo cashar ino bal mثalا xasan iبn mحamed iبn acyan haddana marka horeysana xasan iبn acyan ba waa iskubaabka un kuba sugnaa macnaa waxa weeyaan marna awogii baa loo tiriyey marna dee waa nasabkiisii baa la dhameeyey <clears throat> taasi waa wax ruwaada iskagaba yimaadeen qaalo saddexooduba waxay yidhaaheen xadaثana khaalid بn mkldi can sulaymaan bni bilaali labadoodana horeynuu soo marnay khaalid بn mklad الqadawani iyo sulayman ibnu bilaal oo siqo inagu soo noqnoqdaba marka wuxuu yihi sulayman ibnu bilaal xadaثanii cumaarat bnu gaziyata alansaariyu can nucaym ibni cabdillaahi اlmujmiri qaala ra'aytu abaa hurayrata yatawadau bal cumarat bnu gaziya waa nin ansaara saaba inoo taalo reer bani najaara reerkii cabdimudalib yaa dhalay anas ibnu malik iyo abu ayub alansaar iyo ragga reerkoodiiba weeye reer bani najar <clears throat> waana taasa weeye kollayna isagu waa dadkii la kulmay oon waa aan leenahay adigu atbaacu taabiciinti un bu kaba mid yahay oo dee imaka ayuu kaba mid yahay ru'yo malaa anas wax ka wariyaa jirtee laakiin culimadu ma sugaan dee la kulankiisa walow dee riwaayadka qaarkood si waxaan iska wax ka warinaya ay timaado nacam ibnu cabdillaahina waa kollay casharkii xalayna waa inoogu sugnaa kumaan soo joogsan nucam ibnu cabdillaahi marka xalay xadiis buu lahaa caawana xadiis buu leeyahy laba xadiis oo kalena way u dambeeyaane waa nin taabici oo hiqa ah almujmerna cabdillaahina kollay malaa waxaan filayaa reer bani cadiya ama ala cumar ibn اlkhadaab inuu mawaalidoodii ay kaba mid ahaa ee lafdigan almujmir almujamirna waa u yimaadaayo waxba malaha waa ficilkunba jamara haddii la yidhaha ya ajmara waxay ka dhigantahay waa kii isagu wax bukhuurinayay oo masjidka rasuulka salawaat wasalaamu caleyh khaasatan aabihii oo kale ayaa mijmaradu waa dee idankan iyo cuudka waxaa laguba rido ayaa ama cumar hortiisa oo kale ama waktigiisiiba masjidka ayuu cuud iyo waxyaalo ku shidi jiray oo uu si sidee raayaxadiisii ay u udgoonaato marka tan baa sifadu ay ugaba timi oo almujmir ama almujamir loo yidhi waa aabbaha imaam nawowina halkan raximah ullahu tacaala waxay uguba sugan mujmirka aabihii bay sifadiisa tahay kolkol nucaymna majaasahaan waa lagu idlaaqa walow xaafid maxajartaa uu leeyahy ma aimada qaarkood way jazmiyeen nucaymna inuu ficilkan laba iman jiray isna waa taabicun aabihina waa taabicuni oo labadoodaba markaa sifo xaqiiqiya ay noqoto macna waa kii dee isagu in markaa tajmeerinaye ama bukhoorinaya adugu waxaa cuudka ku iyo waxaa udgoon kuba shidayey masjidkaan ay meel kale ma ahayna masjidkii rasuulka salawaat wasalaamu aleyh madina waana cahdigii cumar iyo qaala wuxuu yihi haddaba nucaym ibnu cabdillaahi ra'aytu waxaan arkay abaa hurayrata abaa hurayran arkay yatawada'u xaal uu weysaysanayo abu hurayra weysaysanayaan arkay fakasala uu maydhay wajahu wejigiisii ayuu maydhay kollay yatawada-u baa inoo horreysay weysaysanaya waysadna wejigoo la maydhay ilaa lugaha ayaa wayse la yidhaah marka fakasala wejowdani waxay tafsiir iyo tafsiil u tahay yatawada-di ficilkan yatawada- ayaa tafsiilkiisii imaka iyo sidii u weysaystay baa tan ah fa'dan iska tafsiir bay noqon waa fa'dii tafsiiriyada ay kaba cabiri jireen fatubu ilaa baarikum faqtulu anfusakum oo kale faqasala uu maydhay wajow fa faasbaqa alwuduu'a weysadiibuu taam yeelay macnaha intii faradka ahayd ee weji dee ay ahayd in la maydhe weji lagu idlaaqayey waa gaadhsiiyey welibana waa ziyaadiyey oo dee ama muqadama raas waxa laba maydho manaabita shacar hagaag ha u gaadhsiiye intii faradka wax ka ziyaadsanna waa raaciyay oo adigu weysadii wejigii si fiican oo dhan oo taama u maydhay uma kasala yadahu gacantiisiibuu maydhay alyumna midig xataa ashraca fi lcadudi waa xataa adkhala algasla fi lcadud ilaa uu maydhitaankii gaadhsiiyey cududii uu gaadhsiiyey oo bal ashraca hoose cibaarada uu imaka halkan imaamku iyo iguba fasirayana adkhala algasla fiihima kolleyna ficilkan dee sharacana ficilkii hulaasiga ee badnaa buu ahaa macnaa u gudagalay waxaa ma uu bilaabay laguba la qaban jiray lagu fasiri jiray ashracna waata halkan bay nooguba soo aroortay iyo meelo kalena way kuba timiyo iyaduna de waa markaa rubaaciye bal imaam nawowi oo kale sidano kuba fasiraya qordobi sharxiisaas almufhim la yidhaaha kitaabka uu kuba sharxay ayaa wuxuu leeyahay lafdigan markuu qabanayay oo kale macnaa waxgu ay madda yadahu ila alcadud manaa gacantiisibuu fidiyey u gaadhsiiyey un weeye isagoo dee maydhaya cadudii buu gaadhsiiyey saaqana saas oo macnuu yahayo wuxuu masel ka soo jeedaa buu idhaah qowlkoodan luqada idhaan ashractu rumxa qibala macnaa waxaan xaggi dee u jiheeyey weeye oon kuma fidiya warankii xaggiisii oo kale laftigaasuu kaba soo jeedaayo shareecadii macna dukhuul fi ahayd iyada tan dee laba maaday kalayihin no thulathi weeye min arubaaci weeye e macnu imika waa maydhitaankii uu maydhayey mirfaqi adigu me dee diraaci uu maydhayay ila mirfaq ayuu dhaafiyey mirfaqii buu dhaafiyey oo ilaa cududi walow dee imika halkan intuu ka gaadhsiiyey aanay nooguba sugnayn laakiin haddaba maydhigiibuu cadudi cududii wax kaba mida ayuu maydhay uu gaadhsiiyey bal xadiid uu ficilkiisna waa inoo dambeeya uma yadahu gacantiisii buu maydhay alyusra xataa ashraca ilaa uu macnaa geliyey xaggii maydhigii oo uu kuga soo daray fil cadudi cadudii uu gaadhsiiyey cududiisiina uu gaadhsiiyey uma masaxa ra'sahu madaxiisii buu masaxay uma kasala uu maydhay waa abu hurayra haddee ficilkiisii weeye masjidka korkiisana way ahayd oo riwaayo bukhaari ba halkan waxaa kuga sugnayd inuu dee masjidka ay dusha ugaba baxeen oo uu halkaa kuba weysaysanaya de markaan wax dhibi kuba sugnayne darar aanu xagga hoose ugaba imanayna dhib ma laha laftigiisa ahayd ba de oo raqayt lmasjid oo dee dahrigiisi ama korkiisi ayuu kuba weyseysanaya uma qaala wuxuu yihi uma kasla rijlahu lyumna lugtiisii midig buu maydhay xataa ashraca fi saaqi wa xataa adkala algasla fi saaqi ilaa uu geliyey gaadhsiiyey maydhitaankii saaqi iyo kubkii buu gaadhsiiyey adigu uu soo dhaafiyey alkacbayn intii dee xaddii ahayd faradku ayuu sare u dhaafiyey xaggii saaqi ayuu wax ka maydhay uma gasla rijlahu lyusra lugtiisii bidixna waa maydhay xataa ashraca fi saaq iyadana waa xataa dee madda algasla ila saaq ama adkala madka adkala algasla ila saaq ba uma qaala wuxuu yihi haakada saa imaka aan u weysaystay ayaan ra'aytu arkay rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaan arkay yatawadau xaaluu saa u weysaysanayo oo macnaa saa imakaan u weysaystay rasuulka ilaahay baan kuba arkay marka waxaa xadiidku dee sariix ku yahay kayfiyadan abu hurayra u weysaystay dee waaba ficilkiisii laakiin rasuulka ilaah riwaayadiisiina ah, oo rasuulka ilaahay buusan kuba arkay inuu u weysaystay oo uu maxalkii fardiga markaas uu dhaafiyey bal imaka gacmaha markay noqotay lugaha oonu ku gaabsan intii dee labad ilaa labadii kuraamood ee uu dhaafiyey taas rasuulka ilaahay buu inooga soo naqlinayaa waana riwaayadiisii maaha un ra'yigiisii say barhkood ay kaba dhigeen axaadiis kale uu warinayo ma aha ee waa riwaayadiisii dee ficilkiisiina way tahay marka wuxuu yihi waqaala waxaanu yihi abu hurayra qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi antum idinku waa ummaddan muxamadiyada ayuu la hadlayaa alguru kuwa biriirta le ama dee wejigoodu nuuraya ayaa aftiin alguruna waa jamcu aqar oo aqar baa dee alguru laguba jamciyaa almuxajaruuna ee xubnahooduna ay dhalaalayaan ay iftiimayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo waxa aad tihiinba ujeeddadu sifadan baa yeelan doontaan maalinta qiyaamayo wejiguuna wuu nuurayaa waysadan aa weysaysaniseen daraaddeed xubnihiinnuna waa lugihiiyo adimadiina intii aa ka weysaysanayseen baa ilaahay nuur idin huwinayaayo lugihiinna way nuurayaanoo antum idinku alguru kuwa iyagu wejigoodu dhalaalaya ti dee quradna asalkeedii hore waxay ahayd waataan soo maray bal dee kale laftiyadii in badan laguma laqbayn jirayna oo kollay de waxaa laga yaabaa laqbado id iska yar mushtarag bay ahayd markaynu ogno soomaali ahaan culimadu walaa laga yaabo mandiqo gaara inay kaba soo jeedo haddana had iyo goor lama bedeli jiro mandiqada kale wax munaasibe ee bal dee bark ah culimada qaar seed waa luqadeenaan antum idinka alguru kuwa biriirtana <laughs> ayaa waa laftiyadan kuwa maqlay almaxajaluuna xubno garan ujeedada waa kuwa wejigooda nuurayo xubnahooduna ay dhalaalayaan dee maxay tahayna yowm alqiyaamati min isbaaq alwudu waa min ajl isbaaq lwudu waysada ataam yeelaysa inay dhamaynayseen daraaddeed faman istidaaca ruuxa kara ee minkum idinka idinka midi eh, ruuxa karaya falyudil siduu dee bal maalan fadligaa iyo nuurkaasi ugu bato falyudil ha dheereeyo guratahu guradiisa ha dheereeyo oo si nuurkaas uu helo oo dee intii faradkayd in ka ziyaadsan wejigii ha kaba maydho wa taxjiirahu taxjiirkiisa waa xubnihiisaas dee bal maalan dee u nuureeya mawduucdaas <clears throat> wa taxjiirahu taxjiirkiisna ha dheereeyo ujeedadu waa sababtii taxjiirka sababtaa nuurkaa gacmo iyo lugaha u mudanayo ha kordhiyo oo dee sababtoodii waa maydhigii oo uu ziyaadiyo intii faradkii dhaafiyo bal baabku inoo yar dheeraan doona axaadiisna way inoo isu keen raaci doontaa biidn illaahi tacaala laftiga algura waa taan soo sheegnay waxa ay tahay waa bayaadun fii jabhati lfaras bay asalka hore yidhaaheen walo markii dambe waxa weeyaan ay u isticmaaleen ruuxa xataa dadkay dee ku sifaynayeen iyagoo waxay sharaf iyo qiimo iyo fadliyo kuba sheegayaan oo xataa shecradii xasan isagoo rasuulka ilaahay kuba ammaanaya aqaru calayhi markaasoo de ayaa iba timi ibnulqays ashcaartooda way kuwada timi ashcaartooda iyagoo markaa ruuxa sharaf iyo qiimayiya bal matalan ay kuba sifaynayaan taxjiilkuna waa bayaad qawaa'imtan faraska barhkoodna saddexa kuba qaydeen macnuhuna halkan waxa weeyaanun nuurkaa wejiga iyo meelahan kale waysada maalinta qiyaamaha ruuxii weysaysan jiray dee waxa weeyaan ilaahay uu yeelaye uu ku debel matalan nuurkaas ayaa lagu lagu xambaaray ama lagu magacaabay qurno iyo taxjiir iyadoo tashbiihaan ay tahay wejigu markuu dhalaalana dee caddaan bay ahayd ama aan leenahay bayaad wejul faras kuma sugan oo tii bay tashbiihan tahay xubnoona iyagana caddaan intaa qawaamta ku sugan xubnii baa dhalaalayo nuurkiiba halkan tashbiihaan bal qurre iyo taxjiir looguma magacaabay taas iyada waa mid <clears throat> xadiidka abu hurairana waxaan nidhi dee imika xadiidku sariix wuxuu ku yahay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mowdicii faradka inuu dhaafiyey oo markay noqoto khaasatan bal gacmihii iyo lugihii waayo wejiga xadiidka dee laftigu kuma sugnayn faasbaqa lwuduada aan ku sharaxnayn un mooye inuu labadii mirfaq ee qur-aankana kuba qeydnayd maxalka faradigu iyo labadii kacab ee qur-aankana qeydka uguba yimi ama xadda ahayd inuu dhaafiyey waayo rasuulka ilaahay buu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noogaba soo naqlinaya xagga qadarka axaadiistu iyadoo mutlaqay timi bal markaan idhaahno waa la dhaafinaya wax qayda oo ah inta laga maydhayo ee la gaadhsiinayo taas axaadiista kumay imane shay mutlaqa weeye abu say noo dambaysa kolkol idlaaqa isagoo kuba camal falaya dee garabku ku dhoweyn jiray way inoo dambaysaa taasi ama xaggan kale waxaa la arkay inuu jilbaha kusoo dhoweyn jiro o saaqa ayuu sare ugu qaadi jiray maydhitaanka iyadoo taasi bal matalan ay ahayd un bal saddex axaadiisa idlaaqaas a yimi aimada qaarkood dee nisfa alcadud iyo nisfa saaq bay saaq baabay taqdiirkeeda kaba dhigaan bal waxaan leenahay muhimku axaadiisa waxaan ka faa'iidaysanaynaa maxalkii faradka in la dhaafiyo weeye arrin baa jirta laakiin kaloo oo ah dee waxa weeyaan bacd alculamana kuwa horeba dee iyo mucaasiriin haba noqday rag hore oo dee aimadii weliba kutubtan sharaxday barhkood kaba mid ahaa walow de marka la eego madhab ahaan dee qowlkoodu laga yaabaa inuu markaa asaaskeeda uu ahaa ay kuma tegeen ay leeyihiinba waysada lama dhaafinayo maxalkii fardi oo macnaha lugahana kuraamaa lama dhaafinayo xubn gacmahana labada mirfaq lama dhaafinayo intaas baa lagu daynaya lamaba dhaafinayo culimo horena way yidhaaheen culimo dambena way yidhaaheen bal iyada bal taas oo kale marka kolley qolooyinka jawaabtoodu oo bal matalan qowlkan aan hayne faman istadaaca minkum falyudil gurata wataxjiilah alguru lmuxajaluun mooy dee taas waa gaare intan bay markaa weliba barhkood sheegteen inay mudraj tahay abu hurayre kalaamkiisii ay tahay oo xadiiskii marfuucaani kaba midayn ragga taa sheegtay ibn اlqayim baa kamida ah, albani baa kaba mida ah, rag kalena kamid weeye oy leeyihin faman istadaaca minkum falyudil quratahu kale lafdiga bukhaarina falyudil quratahu lafdiga taxjiil lama socon waa bab ictifon ama waxa weeye bay sheegteen idraaj lakiin markaan eegno bukhaari iyo muslim xadiid kastay usoo dhigteen iyagoo xadiidkii dee masaaq keliya ku wada wariyey habkoodii de ay axaadiiaha usuusha ee rasuulka ilaahay loo kor yeelay ay kuma warinayeen daahirka iyaga say kuma tegeen waxa weeye waa in xadiidkani aan idraajsirin ee xadiid marfuuca uu yahay bal haddii taa la odhan lahaa cibaaradan muslim inooguma sugan ee xataa ashraca fi saaq xataa ashraca fi lcabd ee uu markii dambena yidhi hakada ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yatawada iyadu sariix waxay ku tahay inuu kayfiyadan rasuulka ilaahay kaba soo naqliyo bal adigu qolooyinka culimada ahee sheeganaya in maxal fardi un lagu gaabsanayo ruuxii intaa ka siyaadsan intaa wax ka siyaadsan la yimaada inaanu dee wax fadiyana kuba lahayn bal marka ay kuba tirinayaan camal mashruuca inaanayan kolle waa qowl adigu marduuda un weeye waayo abu hurayra maaha ra'yigiisii un bal haddii xataa tan idraaj laba sheega la walow daahirka bukhaariyo muslimna suuro idraaj ah aanay ahayn in waxa weeye lafdigaasi waa lafdi sariix ku ah inuu rasuulkii ilaahay nooga soo naqlinayo rasuulkii ilaahayna maxalkii fardiga uu dhaafiye khaasatan gacmaha iyo lugaha oo bal markaa iyada taa qowlkoodaasi haddii dee waxa weeyaan kuwa hore iyo kuwo dambeba ay yidhaaheen kolley xadiidkani qowlkaa waa radeeya bal markaa waxaan leenahay intii faradku waa wixii ruuxa waajib ku ahaa inuu laba yimaado laakiin inta inta ka ziyaadsanna rasuulka ilaahay ficilkiisa inooguba sugan tahay taxjiilka iyo nuurkuna waa ugu ziyaadaya xadiidkanna wax dee imaka halkan sariix ku ah riwaayo dee aan kuwan la sinayn qolooyinka riwaayadeennan wariyey aan laba sinayn marka la eega raawiga warinaya oo uu nucaym lagaba wariyey inuu yihi ma garanayo inuu abu hurayre kalaamkii yahay inuu xadiidkii marfuuca yahay kollay riwaayadaasi tan ma qaabilayso ragga tan wariyey jasmiga ah ayaa marka la eego xagga hiqada iyo itqaanka uga badan cidda riwaayada warinayse bal xataa haddaan tan kaba tagno cibaaradan xataa ashraaca fi saqiyo xataa sharca fi lcadud baa qowlkaa radiyayso bal waxaan leenahay yaynaan odhaninba dee sa abu hurayra sameeyey ilaa garabkiya la gaadhsiinayay lakiin in la dhaafiyo oo bal matalan kacbaynkii iyo mirfaqeynkii la dhaafiyo iyadoo dee rasuulki ilaahay taasi ay noogaba sugan tahay shay masnuunay noqonaysaa waxa ma noqonayso wax dee ruuxu meel aan jirin oo aan shareecaan asal lahayn oo ama intaasun in lagu kaaftoomayo wix intaa ka badani aanay jirin iyada taas xadiidku waa dee wuxuu yahay radin baan leenahay iyadoon dee saa sheegayno culimo horena inay yidhaaheen ay kaba mid ahayn de ibnu badal oo kaleo raggii waxa weeye iyagu kitaabkan sharxay ahaa qaadiciy meye wuxuu sharxay bukhaari qaadiciyaad oo kaleo isaguna kitaabkan sharxay iyo inay itifaaq culimada inaanay mustaxab ahayn in laga ziyaadiyo kacbeyn iyo mirfiqeyn soo naqliyan lakin kolley waa itifaaq aan de waxa weeyaan iska marduud noqonayo cid isku waafaqsani ma jirto shaaficiye xanafiyana qowlkooda tanba ah axaadiis bacd salaf waa ta ibnu cumar oo kale isna san waa sameeyey sa ibnu abi shayba sidan de abu hurayra lafdigana dee sariix baabu riwaayadii abi hurayre kuba yahay inuu riwaaye ahaante ra'yigiisun aanay ahayn oo waxa la yidhah waa ra'yigiisi iyada halkan maba taal <clears throat> وxdثnي hاrون بن سعيد الأيلي qال xdثnي بن وهب qال أخبرني cمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أbا هريرةa أbا هرير arkay yتوaضأ xaal oo أبو هريرة weysaysanayo فغسل وجه wejigiisii buu maydhayey ويadayhi حatىa kaada ilaa uu dhowaaday isagu waa dee lafdiga xatى yبلغ الmankibeyn ilaa uu labada garab gaadho uma gasla rijlayhi labadiisii lugood buu maydhay xataa rafaca waa gasligii ilaa uu kor yeelay ila saaqayni ilaa labada saaqoo sare uu qaaday maydhitaankii isagoo maxalkii fardigana dhaafiyey uma qaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqulu xaaluu ku qowlayo ina ummatii ummadaydu ya'tuuna way imanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha guran xaal ay yihiin iyagoo wejigoodu nuurayo oo muxajariina xubnahooduna ay dhalaalayaan oy iftiimayaan min ahari lwuduu'i min ajli ahari lwuduu'i waysada raadkeedii taas daraaddeed iyo waysadii ay laba iman jireen faman istadaaca minkum ruuxii isagu kara ee idinka idinkaba mid ah an yudiila inuu dheereeyo guratahu guradiisa dee waa baab igtay faلsaraabila taqikum اlxara oo manaa wlbardana oo tan waayo xadiidkii hore ama riwaayadii horean kuba soo maray waa taa markaa horenu sooba naqlino macnaa waa iktifa baabkeeda wa taxjiilahu wey sa laftigii horeba ee cumaarat bnu ghaziya riwaayadiisii inoogaba sugnayd falyafcal marka ruuxa taa isagoo karaya ha sameeyo ayuu yihi sidee sababtan imakanain waxa wey faman stadaa minkum an yudila quratahu waa ujeeddadu waa sababadii dee marka la eego iftiinkiisaas iyo nuurka iyo dhalaalka inuu dheereeyo karaya waa sababtii dee uu ku dheerayn laha la yimaado waa waysadii oo bal matalan horta cala alaqal uu taam yeelo xubnihii uu mufaradkii dhameeyo isagoo waxna kuba ziyaadinaya taas kuba ziyaadinaya hadday weji noqoto iyo hadday labada gacmihii iyo lugihiiba ay noqoto falyafcal si bal nuurkaasi waana dee jumladan dambe faman istadaacata aan lahayn khilaaf baab ay jiraan bacd alculamaana ay halkan kuba tegeen inay intani mudraj tahay oo bal matalan kalaam abi hurayra ay noqonaysa lakin waxaan leenahay wax daliilo taa inoo sugayo taasi iyada ma jirte xadaثna سwayd بن سacيidi وبن أbي cmara جamيعا xaalayin can marwan alfazariyi oo ibn abi cumar iyo swayd ibn saciid alxadathani ba waxay xadiidka ka wariyeen ibn abi cumarna moxamed ibn yaxya ibn abi cumar weeye abu cumarka awow buu noqonaya san horeba usoo ogaanay marwan alfazari marka qaala ibn abi cumara siiqaday ku kala duwan yihiin ibn abi cumar wuxuu yihi xadathana marwan oo markaa swayd xadathana muu odhan weeye عن أبي مالك الأشتعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة qolooyinkan labadan taabiciye سعد بن طارق أبو مالك الأشتعي أبو حازم الأشتعي isagu waa mawaalidii buu kaba mid yahay سلمان horeynu usoo ogaano kitaabka ay noogu soo noqnoqdeen عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi إنa xawdii darkayga iyo xawdkaygu abcadu waa ka fog yahay maعnaa marka la eego duulkiisa iyo cardigiisa horeynu soo maray inay siman yihiin zawaayihiisu ay siman yihiin oo macnaa u si kastaba dharar iyo ballaad uu isu loogyahay haddaba xawdkaygu markaas de haddii abcadu mid ka fog weeye waa xagga masaafadiisa aada u dheer ka dheer min aylata min cadanin bal aan cibaara aan iska qadarta si laqbada igu toostee ina xawdi abcadu min aylata min bucdi aylata aylo fogideeda ay ka fog tahay min cadanin cadan oo intaa aylo iyo cadani ay isu jiraan waaba ka sii badan yahay ka dheer yahay weeyaan oo masaafadiisa duulkiisa cardigiisuna waa la sima waa siman yahay wazawaayahu sawaun baa xadiidku ahaa haddaba bucdiga markaynu eegno ayla aylana waxay ahayd meel adigu xeebta badda cas dhinaceeda waqooyin taalay adraafta ama meelahan caqabadan urdun ay tahay iyo nawaaxideedaas weeye bal matalan ayra waana qaryo jaamica iyo ay ahayde lakiin kolley waa adigu caqaba iyo nawaaxideeda ma in ku dhow un waana darafta badan cas dee kol kutubta horena kolley cibaarada ku arkaysaan baxr alqulzum ay kaba cabiri jireen alqulzum waa badan alaxmer ba dee magaca hore ay odhan jireen markaa darafteedaas dee cadadna waa darafteedii januub bay kuba sugan tahay waana masaafo aada u kala durugsan haddaba xawdku marka la eego masaafadiisa bal dherarkiisa kasoo qaad ballaarkiisna waa leeg yahay intaa waa kaba durugsan yahay lahuwa isaguna ashaddu mid ka cad weeye waa biyaha uu leeyahay bayaadan xagga cadaanka min asalj barafka waa ka cad yahayba waxla waana macaan yahay waa dee sharaabkiisan kuba sugan ama biyahan lagaba cabayaa min alcasali malab bilabani makhluudan xaalu yahay mid lagu qasay lagu darayba bilabani waa dee caanaha dee ama malabka caanaba lagu laaqay oo kale waa kaba macaan yahay wala-aaniyatuhu weelalkiisan lagaga cabayaa ummadii ku arooreysay dhene akharu mid ka badan weeye min cadadi nujuumi xidigahaba tirahdooda wa inii anigu la asudu waan celinayaa annaasa dadka canhu oo de waxa weya xawdkii ummadiisa u khaas yahay ambiyadii kale kuwoodii bay leeyihiinba haddaba dadka masalan aan ummadda ahayn iyo ummadda ciddii dee aan ahayn inay ka cabtaba waan celinaya annaasa kamaa yasudu si u celiyo alrajulu ninkum ibil annaasi geela dadka kale ay leeyihiin can xawdi oo nin dee ceel bal masalan meel geeliisii soo aroorinayo usii diyaariyeen darkii ay kaba cabi lahaayeen haddii hal aanu lahayn ama geel aanu lahayn u darkiisii ku soo markaa dee qamaamada taas uu ka celiyaa uu diidaa saasoo kale ayaan uga celinaya ugu diidayaaba matalan dadka kale xawdkaas qaaluu waxay idhaheen yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay atacrifuna mana garanaysaa yowma idin maalintaa miyaad dadka de inay ina waa arkay intooda badanna umadda muu arag miyaadna garanaysaa maalintaasoo dadka kale miyaad naga soocaysaa qaala wuxuuhi nacam ha maxalu shaahidkuna lakum waxay idiin sugnaaday sima calaamo ayaa idiin sugnaatay lafdigana isagoo maqsuura iyo isagoo mamduudaba luqada waa yimaadaa kolkol miimtaas yabay raaciyaan oo u ayaabay noqotaa iminka waa lafdigii maqsuurkaae calaama idinka idiin sugnaatay calaamadaasoo laysat liaxadin axad aan u sugnaanin min alumami ummadaha kale calaamad idinka idiin gaara oo ummadihii kalena kaga soocmaysaan ummadaha kale aanay lahayn baa leedihiin oo waa maxay calaamadii waa tan tariduuna waa soo arooreysaan calaya korkay uquran xaal aatiin kuwa wejigoodu dhalaalayu iftiimayo muxajariina xubnahooduna ay dhalaalayaan iyagunao nuur uu saaran yahay ayaa soo arooraysaan oo ii imanaysaan oo igu soo arooreysaan anoo xawdkiiba jooga min ahari lwuduu'i min ajli ahari lwuduu'i waysada idinku aa weysaysanayseen taa daraaddeed waxa weeye bal xadiidka horta de waa fadli weyn oo inooguba sugan oo ummadeennan ilaahay subxaanaه watacaala siiyo waa nuurkaas rasuulka ilaahayna ummaddiisa uu kagaba soocaya ummadaha kale taas baa waxa weeye xadiidka inooguba sugan waxaana culimada qaarkood ay u daliishadeenba xadiidkan iyo dee bal kuwa laba midka ah waa dee kanun mahe iyo waxa la midka ah waysadu inay ummadeennan waxyaalaha u gaarka ee khasaa'isteeda ay kaba mid tahay taas bay u daliishadeen oo deinay waysadii bay arrinkani kaba dhalanaysaa marka waa inaynu ummadeennan ay waysada jidaynteeda loo jideeyey ummadeenna u gaartay bacd alculamaa baa u daliishaday taas weeye culimada qaarkoodna waxay yidhaha me arrinku taas maaho waysadu khaas kuma aha ummaddan waxay ummaddu khaas ku tahay waa alqura wa taxjiil de ziyaadadan taxjiilka iyo qurada iyo nuurkaas ayuunbay la gaar tahay weysadu waa jirtay oo ummadii horena way weysaysan jireen markaas waxay uga daliishadeen iyadoo rasuulku weysaystay bal xadiidka sidaas soo aroortay hada wudu'i wa wuduu lambiyaa'i qabli inuu bal xadiidkaasaa soo aroortay xadiidku laftigiisu inooma sugna waa weysadaydi iyo ambiyadii igaba horeysay weysadoodii oo taasi ay tilmaamayso ambiyadii horena inay weysaysan jireen laakiin qolooyinkan iyagoo xadiidka u daliishaday waysadu inay khaas kuba tahay ummadeenan xadiidkan de waxay leeyihiin gees waa xadiidka daciif oo dacfigiisa la og yahay oo marka wax bal matalan umuurahan ay u daliishadeen qaabilaya maaha oo halkan loo xujaysan karo jawaab labaad ay jawaabeen bal hadduu sugnaadana dee waxay ku khaas noqon laha ma lagu xambaaraya ambiyadii uun ayaa lagu xambaarayaa ummadu la wadaagsan waa hadalka imaam nawowi ayaasan ahaa ee laakiin mid baa jirto bal culimaha u daliishadeen kuwa qaarkoodna xadiidkaa bal daciifkaaba dee jawaabta kaba bixiyeen laakiin waxaan leenahay kollay waysada ummadeenna khaas kuma aha qurada iyo taxjiilkunba khaas ku aho waxaa kitaabkan bay nooguba iman bukhaarina kuma sugan iyadoo dee aanay ambiye ahayn xadiidkii nebi ibraahim markii uu tegey masarba uu tegey ee ninkii meliga ahaa ee daaqiyada ahaa ee haweeneyda quruxdooda badan bay iskaba qaadan jiray arrinku ay noqotay in dee ay nebi ibraahim qasab ku noqoto haweeneydii inuu bal dhiibo ama diro ayaa waxaa kuma sugnayd inuu ay weysaysatay ilaahay ay barido ay tiri ilah kolka afirka ah iguma sallidino de markii uu doonay gacantiisa inuu kusoo fidiyo baabuu dhacay oo si uu noqday bal matsalan way weysaysatay xadiidka saasaa sugnaa saara way weysaysatay waxaa kaloo iyadna jirta ninkii juraj qisadiisii oo kale markii ilmo yar oonu dhalin dee si walow habaar hooyena uu jiray meesha habaar hooyo de adugu laakiin may dee wada habaarinoo inuu fidleen fidoobo kumay habaarine laakiin markuu iyada diiday isagoo cibaadadiisii un ku jeeda inuu hooyadii la hadashay u jawaabo ama wejigeedii arkay tihi ilaah waa dilin ilaw dhilooyinka wejigooda arko bal markaa arina ay dhacday ilma laguma sheegay maxaa markii meeshiisii ay kaba dumiyeen ay soo saareen ay jiideen weliba ay dariiqii mumasaadku joogayna la mariyey iyagoo halkaa tuban oo habaarkii dee intii waabay fushay in markii uu yihi maxaa waxaan igu samayseen ay yidhaaheen ilmahanaad dhashay oo tanaad kaba dhashay oo waxa xadiidka kuba sugan inuu weysaystay u weysaystay oo markaa weysaystay dabadeed adi waa kan ilmihii yidhi dee intuu istukadayna ya gulaam man abuka ilmihii yihi de abi waa ka raaciga kaa xoolaha la jooga ayaa idhalay dhalay oo kale xadiidka iyadana waxaa kuba timi inuu jurayj weysaystay bal markaa waxaan leenahay in saare iyo jurajba taa labadaba labada saxiix bay inooguma sugayn xadiidkoodii oo khaas kuma aha waysada umadeenan umadihii horena wayse way lahaayeenba lakiin arrinka jira waa algura wataxjiil ayaa ummadeena u gooniya oo uba khaasa وxadثna abu quraybi وwasil بن cabd الأعlى wlfظ lwasilin wasil بن cabd الأعlى baa lafdiga soo socda le qaala waxay dhaheen xadaثna iبن fudayl waa mحamed iبن fudayl الضbi aynu hore usoo araragnay عan abi maliki الأshtaعiyi عan abi xaazimi عan abi hurayrata sanadka intiisa dambe waa kii kaa horeba inooguma sugnaa qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi taridu way soo arooreysaayo calaya aniga korkay ummatii ummadaydu kolleyna si ay u kala qaybiyaan ummadda ummatu dacwa iyo ummatu lijaaba kuwa loo jeedaa waa kuwii aqbalay raacee rumeeyey oo waa ummadii ijaabadii ummatu dacwo maaha laftiga ummana kolley macaani sideediya bay gaadhsiiyaan oo dee ay jamaacada ay kaba mid tahay sa ama nebi jamaacadii oo kale kolkol wakti bay u timaadaa iyo xin wadakara bacda umatin waxa weeyaan oo kale waa zaman dabadi iyo xin dabadi buu xusuusta oo kale adugu bal macaani kale dee diinna ummadda waaba taas ina wajadnaa aabaana calaa umatin macnaha calaa milatin iyo diin bal adigu kolley macaani sideediiya barhkoodna ay nadmiyeen baaba ay u timaadaa imaka halkan waa ummadii ijaabo ayaa waxay ku soo arooreysaa calay alxawda xawdka waana aniguna bu rasuulki ilaahay waktiga ay dee sooba aroon dudu waan celinayaayo annaasa dadka canhu waa dadkii aan dee xawdkan dadkiisa ahayn dadkii ka cabaye aan ahayn ayaan kaba celinayaa kamaa yaduudu si u eriyo macnaa yadrud weeye arajulu ninku ibila rajuli waa nin kale geeli can ibili geeliisa ugaba celiyo darkiisa qaal waxay idhahan yaa nebiy llahi nebigii ilaahay ow atacrifunaa mana garanaysaa qaala wuxu nacam haa lakum waxay idiin sugnaaday sima calaamad laysat liaxadi min gayrikum axad aan idinka ahayn aanay lahayn boon uba sugnaanin tariduuna waa soo arooreysaanoo calaya korkayga waa anoo xawdka jooga guran xaalaatiin iyagoo wejigiinu iftiimayo muxajaliina xubnihiinuna ay dhalaalayaanoo idinkoo biriir laho waa xubno garan min aahaari lwuduu'i waysada raadadkeedii daraaddeed وlayusadna waa la celin doonaabaa rasuulka ilahi laabta waa ti almuwaطica lilqasm wallahi baan ku dhaartee layusadna waa la celin doonaayo cani xaggayga daa'ifatn koox minkum idinka idinkaba mido falaa yasiluuna waa koox idinka idinka mida darka kusoo dhawaanaysa maxawdka markaasaa laga celin doonaa halkaas oo dib baa loo celin dariiq kalaa lala mari faaqulu waxaan odhan yaa rabbi rabbigayow haa ulaahi kuwaasi min asxaabi dee waaba gartay ama waa kuwa uu garanaya adduunye ahaan ayaabu kuba garanayo odhanaya kuwani asxaabtaydii ayay kaba mid yihiin ama dee waaba siimihii bay markaa lahaayeen ba dee marka dambe hadduu doonaha kaba suuro bal laakiin xadiis ba mar riwaayadka xadiiska waa dad aan garanayo iyaguna ay gartay ayaaba soo aroori doona markaasaa laga celin doonaa fay markaasaan odhan kuwani waa asxaabtaydii fayujiibunii malakun malag baa ii jawaabiyo fayaqulu wuxuu odhan wahal tadri miyaad og tahay ma axdathu bacdaka adiga dabadaa waxay la yimaadeen waxay adiga dabadaa sameeyeen ay la yimaadeen ay soo darisiisteen miyaad ogtahay ma ogid weeye dariiqaagi way khilaafeen waddadaadi way kaba baydheen bal weli axaadiisu way noo socotaa kollay laftigan kale lafti kalena waa inoo dambeeyaan وxadثna cثman بن abي shaybata qal xadثna عaliي بن msiri عan sacd بn طariqi sacd بn طariq iyo waa tan abu xazim alashtaci baa isbedelay imaka halkan can rabciy bni xiraashi can xudayfata صaxaabiguna waa صaxaabi kale qaala wuxuu uhi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ina xawdii xawdkaygu laabcadu mid ka fog weeye ka durugsan xagga masaafada min aylata min cadanin min cadanin waa sidaan markii hore nidho oh, waa min bucdi aylata ayla bucdigeeda iyo fogida ay min cadan min cadan ay ka fogtay intaa waaba kaba fog yahay oo labadiisa daraf marka la eego intaa ayle iyo cadani ay isu jiraan uu kaba sii dheer yahay oo uu markaa waladii nafsii biyadih rasuulka ilaahayna in badan bay kaba soo noqnoqota iyo daruuri aanay jirin cid dhaarsatay aanay jirin dee adkeyn hadalkii laguba adkaynayo iyo waxaan dee muxtawihiisii lagu adkeynayo inuuba dhaarto weeye ilaah baan ku dhaartay inii anigu la aduudu canhu rijaala ragga waa dadka dee dadka ka cabaye ahayd ayaan kaba celinaya kamaa yaduudu rajulu ninku si uga celiyo alibila geela algariibata gariibada waa geela dee ama baadida ah ama dee isaga aanu lahayn un geliisaan kaba mid ahayn can xawdi xawdkiisii oo dee geeli markaa xawdkiisii uu diyaariyey marka uu doonaya inuu kuba soo horo geelihiisii geelaa kale si ugaba celiyo saasaan ugaba celinaya qaalu waxay dhahen ya rasuul الlahi watacrifuna watacrifuna miyaadna garanaysaa qaala nacam tariduna calaya gura muxajaliina min ahaari اlwuduءi min ahaar اlwuduءi ahaar slam laysat liaxadikum markaa gurada iyo taxjiilkaasi uma sugnaanin axad gayrukum idinka gayrkiina cid aan idinka ahayni taa ma laha weli xadiidku waa inoo socdaa xadaثna yaحya بن أyuba وsrج بن yunusa وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujri waa afar sheekh oo xadiidka uu ka wada maqlay جamيiعا iyaguna dham dhammaantood can ismاعيل بن jaعفarin ismاعيل بن jaعفar بن abi kaثيr bay kaba maqleen qaala بن أyuba xadaثna ismاعيل isagu iبن أyub yaحya isaga muxuu ka cabiray xadaثna bu ka cabiray kuwa kalena lakin laftigoodii markaa xadaثna ma aha xadaثna ismاعيل qال أخبرني العلاء عن أbيه عن أbي هريرةa العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الxرقي waa tii habeena dhaweydna waan soo haynayba ma inagababa dheerayn horena waynu usoo aragnay marka cلاء بن عبدالرحمن oo صغاaru taabiciina ayaa abihi cabدiرحمن بن يعقوب kaba warinayo taabiciintii dhexaad عن أbي هريرةa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay ataa waa yimi almqbrata ama almqbarata ayuu yimi kale sharaxan aan hayana waxaa kuba sugan bidami اlbaai wa fatxiha wa kasriha halaaثa luqaati waa ba'd oo la damiyo almaqbura la iyo almaqbira la iyo almaqbara la idhaaho saddex luqo jira weeye kasrada ayaa yar oo bal markaa taasuu leeyahay bal isku daya saddexa luqo kale waxaan filayaa marka la eego khaasatan dee eh, kutubta dhulka muqararka ama mudaqada ku hayd iyo xalaqaadkii marka la eego masaajida iyo golayaasha oo kale umuuraha caynkana kala saarkeedu waa waxyaalo bidaayada lagu barin jiray ahayd laakiin imika tan ogahay xataa kutubtan dee muqararaadka tanawi walaa jaamica waxaa la arkaa umuuraha caynkana si loo kala saaro keebaa qiyaasa iyo keebaa samaaca way adagto waayo inta badan kutubta sarfiga jirta umuuraha caynkaana jaanibkii dee qiyaas iyo samaac ama qiyaas iyo sheed ama marka masaadirta la joogo ama waxyaalaha kaleba iyo afcaashoo kaleba qiyaas iyo shaad la kalayi kutubta weliba sii hooseysa ama bilowgee lagu bilowda sarfiga ay u kala saari jirtay ma kala saaraan oo imaka male jaanibkaa looma cinaayo adaba <clears throat> oo taas waxaa dhici karta dee ruuxyo in badan waxyaalaha ama masawihiisu sareeya inaanu wejkeebaa dee sax waa luqaad jira ee keebaa qiyaas ah ka kalena aan ku tirinayna waa samac ama washaad lagu tirinaya inaan umuuraha de deintaasi bal lakin waa waxyaala muhimaan filaya umuuraha dee qiyaaskooda iyo samaacoodu kolley waj qiyaasa kuwa kalena intaas ma aha bal ku dadaala inaad wejki qiyaaska ah heshaan oo way idinka idin roon tahay waayo wax luqa ah waayo waana shay de waay khaasatanna ah, baabkana ah, waa baab iska dabdisan walow de waxyaalaha samaaci laga yaabaa inay kolley laba adigu waxoogaa ay noqdaan tiro lakin haddana marka hore wejkiisaa dabdisan wejkaa lagu kala saaro kana qiyaas iyo kana shaad ah kanaa samaac ah, imaka tan oo kale bal waxba intaa in ka badan idinma iftiiminaye waxaana leeyahay markii hore kutubta dalabka marka la eego waa bilowyaday ahaan jirtay de walow laga yaaba in sarfiga wax dheer lagama aqrisan jirino in keliya lagu kaaftoomi jiray lakiin inahaas ay umuurahan si fiican waxyaalihii shaadka iyo qiyaaska kala saari jirte bal dib ugu laabmo haddii de inoo soo faa'iideysaana waan eegi doonaa taas marka heshaan keebaa samaaca saddexdooda keebaa maya in qiyaaskii abal maqal inta kale haba noqdeen iyo samaacan faqaala السلام عليه رasuulka ilaahay baa xabaalihii buu yimi faqاla wuxuu yihi السلام عaلaيكم dاr qوم مؤمiنiina وإna in shاء الlah bكم laaحiquna rasuulka ilahi baa tgn waaba dee marka la eego aynu xabaalaha tegayno waa la salaamaya dadkan ehelkeeda bal de xadiid kasta inoogu sugana sidii ruuxnoo loo salaamayey ayuun baaba loo salaamaya ama xadiidkii abi daud iyo ama sababta qaarkood ay wariyeen iyadoo rasuulki ilaahay ninku yihi de عalayka السلام uu yihi ha odhanin عalayka السلام fainaha taxiyaة الmوtى macnaa caadadii jaahiliga iyo taas iyagaa dee cibaarada kaba cabiri jira maha macnu marka ruux dhintay la salaamayo in dee la horeysiinayo khabarka oo kale oo عalayka السلام taasi ay tahay taa lala imanayo ta kale aanaysan jidaysnayn san baaba rasuulka ilahi uu laba iman jire lakin taas de waa waxyaala iyagu ay laba iman jireen oo kale ama iyaga inta badan السلام عalayكم daara qowmi mu'miniina ay akhusu waxaan khaas yeelayaa oon taxiyadan ku khaas yeelayaa daara qowmin qowm daartood oo daaradaan taa ku nasbinaynaa inaan de waxa weeyaan aan bal nasbadeedii kaba dhigno se halkan ay bal matalan ay aimadu ishaaraan oo mansuubun cala alikhtisaas ay yidhaahaan haddii nida la yidhaahana oo la yidhaaho asalaamu calaykum daara qowmin yaa daara qowmin qowm daartoodow oo dee kolleyna waxaa loo jeeda ay noqonayso ehelkaa loo jeedaayo dee iyaguna meeshani waa masaakintoodi iyo guryahoodii sida daaraheennan aanu gallaaba iyo guryaheenna aan galla innaga masaakinteena ay u tahay marka waxay noqonaysaa un yaa ahla daarin marka waxa weeyaan mu'miniina bal kolley ahli ba ama jamaaca dee meesha imanayse akusu waxaan ku khaas yeelayaa taxiyadaydan oon ula jeedaa daara qowmin mu'miniina qoob muminiina guryahood iyo daartood waa iyagii wainaa anaguna in shaaء allahu ilaahay hadduu doono iraadeeyo bikum idinka laaxiquuna kuwa soo haleelayaan haddii rabbi doono waan idin soo haleelaynaa taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kollay janais kitaabkay ku dambaysaa ee ziyaarada maqaabirtuna baabkeed maka halkan maba joogno axaadiistii kale halkan kusoo aroortayna halkaasay kuba imanaysaye maxalushaahidku waa inta dambe tatimada xadiidka intaas buu baabka ugu soo arooriye intani de xadiidkaay wada socdeen oo mu kala goyn sida bukhaarina had iyo goor axaadiisa ma kala googooyo ee de iyagoo dhan ayuu meel kusoo arooriyaaye laakiin baabku waa inoo dambeeya bal markaa taas buu yihi waxaana halkan kolley culimadu dee umuuraha ay kaba hadlaan kaba mid ah insha allahu dan in la dhimanayo waa la huba wax shaki ku jira maaha waa xaqiiqo maxaa keenay in mashiica lagu qaydo oo insha allahu la yidhaaho oo de inta badan wixii aanad hubin iyo waxyaale iyo taas ee halkan waa umuuro culimadu ay kolley aqwaal dhowrana ay leeyihiin ama tawjiihaad kala duwanna ay leeyihiin oo kale <clears throat> kolley tawjiihaadka waxaa kaba mida ah, ay halkan kuma tawjiihiyaan ina mawdkii shaki kumaba sugnee arrinkan shaki ahaan ulamuu iman waa nooc imtisaalun ilaahay kol hadduu yihi walaa taqulana lishayin inii faacilun dalika qadan ilaa an yashaa allah ayuu si guud rasuulki ilaahay uguba camal falayay ama tararubtaha labada yidhaaho bal imtihaal amarkaa ilaahu u dirmayo xataa wixii shaygan muxaqaqa haba noqdee ayuu laba yimi oo dee qur-aanka maxaa inooguba sugan latadkuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina ilaah baana dee wacdigiisa ay hayd laqad sadqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaq waa ru'yo la tusay oo waxyi ahayd oo xaqna ahayd ayaa ilaahay yidhi maxaa ru'yadu ahaydba masaajidkan ayaa geli doontaa masjidka xormada leh in sha allahu ilaahayna waa dee gelinayaabo isagaaba ugu ballan qaaday in sha allahu <clears throat> ah. ayaa geli doon mar markaa taasi iyadu waa mid oo kale in culimada qaarkood ba waxay yidhahdeen waana arrin iyaduba muhim noqon karta jawaab fiicannaba naba الاsتiثناء عائd ilى لحuq في hada المكان sax waa la wada dhimanaya rasuulka ilaah iyo cidda kale la socotiya dhamaan way wada dhimanayaan iyo dee ruux noolo kastaa waa dhimanaya halkaa shaki kuma jiro waxa weeya waa waxaan ku wada xukumanahay lakiin haleelku بqعada mعayanka bقيع اlgrqd bay hayde bقيca inay geli iyo meel kale in lagu aasi في حquuq markaa في khusuuص المqca wey in halkan ayaa isisa u yaalayo haddii ilaahay doono iraadeeyo de meeshan baaba anagana nalagu soo aasayaan di kusoo haleelaynayo marka marka la eego makaanka khaasnimadiisa meeshan gaarka waa de siyaarto de insha allahu yihi de halkan inaad ku dhiman iyo meel kale inaad ku dhiman ilaah baa og marka taas waa mashiicadu baabkeedii bay noqon bal adigu taasna waxa weeyaan bacd اculamaa way markood intan manaa idi weeye yidhi oo id insha allah marka ilaahay doono ayaan idin soo haleelaynaa intan id uba bedelaynaa bal way jiraan kalley aqwaalo iyada halkan aimadu ay yar fogeeyeen ba jirto barhkood ay idhaaheen dee dadkan waaba laisku jirayo kuwa mu'miniina iyo kuwa munaafiqiinoo rasuulku aanu caddaynayn oo la socday oo markaa waa fi khusuus munaafiqiin taasi waa qowl baciida ee bal umuurahaas baa kaba mida in la idhaaho istisnahani halkan waaba imtihaal liamrilaahi oo de tafwiidkaa guud iyo ama tabarukba la yidhaaho oo iyo inaan idhaahno waa fi khusuuص buqca weeyaan luxuuq meeshan gaarkaa lagu soo haleelo ayaa mashiicada imika qeydkeeda u yaalaan waina in shاء الlahu bikum lalaaxiqun wadidtu waxaan ku tamaniyey rasuulki ilaahay baa leh dadkii buu la hadlaya markaas saxaabadii ana anagu qad ra'aynaa inaan aragno ikhwaananaa walaalaheen oo dadkii walaalaheen ahaa inaan aragno oo adduunyadan aan kuma aragno ayaan ku tamaniyey aan jeclaystay oo waxay nooguba sugana bal waxa weeyaan tamaniga imika wax shay khayra oo kale ama tamaniga banaanidiisa khaasatan markuu shay khayra liqa alfudala o ahla salaax iyo waxyaalaha uu yahay rasuulka ilaahi baa le waxaan ku tamaniyey jeclaystay inaan walaalaheen laba kulano adduunyadaba aan kulaba kulano markaasaa maxay yidhaaheen saxaabadii qaalu oo awalasnaa ikhwanaka miyaanaan ahayn anagu walaalaha de waa naga kulaba joogna walaalaha miyaadnaan ahayn yaa rasuul اlahi rasuulka ilaahay ow qaala wuxuu uhi antum aصxaabii idinku asxaabtaydii baa tihiin asxaabtaydii baa tihiine wa ikhwaanunaa walaalaheen aladiina kuwa weeye lam ya'tuu bacdu weli aan iman oo kuwa weli aan iman kuwaasaa walaalaheenahe idinku idinku asxaabtaydii ba ay tihiin taas buu ihi bal halkan wuxuu sheekhu raximah tacaala inoo soo naqlinayaa kolleyna waxa weeyaan baji iyaguu kaba soo naqlinayaa imaamkii baji waa imaam macruuf oo abulwalid la yidhaaho oo kolley dee qarnigii shanaad raggiisii ahaa in raggii muwadaca sharxay sharxiisna waabayna soo gaadhiyo kutub kalena lahaa iyo kolley wasiyo uu awlaadiisii u iyo waxyaale ayayna soo gaadhayba madbacaysan baajada loo nisbeyna malaa baajo ifriqiya ku taalayna way jireen lakiin baajaduna waa baajo andalus magaalada portugal eh, caasimadeeda lashbona kolley nawaaxideeda iyo meel ku dhow bay ahayd oo dee magaalada nafteeda ibnulcabdilbar lashbona ayuu ibnu cabdilbari qaadi ka noqday waa d diyaar islam bay wakti ahayd ibnu cabdilbar imaamka weyn ayaa kol qaadi lashbona ka ahaa eh, iyadna malaa afartan boqol iyo waxoogaa kilomitr bay u jirtaa baa la idhaha waa adigu markaa portugal baajada loo nisbeeyey imaamkaas abulwalid imaamkaasu kaba soo naqlinaya sag kale rexlo dheer buu lahaayo ciraaq iyo dhulkan iyo kuba yimi kuna soo xajay ragga qaarkood baana mandiqadaa joogay aanay u suurtagelin xajiyo waxa laga yaaba ibnu cabdilbar iyo qaadiciyo adi raggaasi maba iman dhulke waxa weeye haddaba isaga waa soo gaadhay oo dee bal matalan mudduu joogayba ciraaq iyo uu ku raage ama bilaada dee kollay bariga uu soo gaadhe isagaa wuxuu leeyahay arrinkani ma aha waa cibaaradan markuu sharxayay nafyi uu anfiyayo rasuulkii ilaahay saxaabadu inay walaalihii yihiin inama almu'minu ikhwa waa lasoo wada gelayaaba taas oo ilaahay baa yidhi taas ee arrinku waxa weeye maziye ziyaado ah iyo fadiilo dheeraad ah oo suxbadii ah oo dadka kale aanay lahayn bay leeyihin ay dadki kale la dheeriyen oo markaa iyagu waa ikhwo saxaaba laakiin dadka kale aan imani weli waa ikhwa un saxaabo iyagu maaho markaa miisadan gaarkeed ee wuxuu dhigmayaaba jirin wax la fadlina aani jirin ayay iyagu bal matalan taas ay gaar kuba yihiin oo macnaya lakin maha asal ahaan inuu ka anfiyayo dee xagga ikhwada idinku wax kalaaba tin oo idin dheer taasba weya وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا waxay dhn كيف steba تعرف u garan man lam yأتi ruuxaan iman بعd min umatika ee umadaada kaba mida iyo min xaal kaba mid iyo umadaada ya rasuul الlahi faqala wuxuu hi arأyta bal waxay ii warantaan low anna rajulan ay hadday sugnaato nin lahu inay u sugnaatay khaylun fardo gurun wajigoodu uu caddaan leeyahay oo muxajalatun xubnahooda ama adimadooduna ay iyaguna caddaan leeyihiin taasoo bayna dahray khayrin farda dhexdood kuma sugan duhmin madmadow wejigoodna caddaan kaama laha lugahoodiyuna adimadoodna caddaan kumaba sugnaa oo duhmin duhmin iyada waxay leeyihiinba waa jamcu adham aladhamna waa alaswad oo aduhm asawad baa la yidhaha laakiin buhmina waxay halkan leeyahay waa kaa madowna waa la yidhaahaa ama buhmi waa ka aan midabkiisa midab kale oo dheehaya aanu jirinun oo markaa madowgoodaasi uu khaalis yahay weeye wax kale aan lahaynba haddii bal matalan meesha jiro dee kolley waxaanu kaba soo noqonayaa macnahan dambe ama cadaan ha noqdo madow ama axmare kaa lawnkiisu khaaliska yahayna buhmi waa la yidhaahao ibnu sikit iyo abu xatim abu xatim asaktiyani baa dhacday o kale waana khada madba kitaabkayga khada madbacadeede hadday kuba su idinkana idinku sugantay waa abu xatim sijsata oo waa nin lugawi ahaayo macruuf ahaayo sijsatan halkan abu da-ud iyo loo nisbeeye loo nisbeeye aniga saktiyani i dhacday ayuu cibaaradan kaba soo naqlinaya ama macnahaas sharaxa kaba soo naqlinaya nawowi al haddaba nin balfarda isagu calaamadaas gaarka a ah leh oo fardihiina ay ku dhex jiraan fardo wax calaamadaba aan lahayn oo wada madmadowba masalan alaa yacrifu miyaanu garanayn khaylow fardihiisa kuwa kale miyaanu kaba garanayn qaale waxay dhan bala ya rasuula mee waa ka garanaya qaale wuxu uhi fa inahum haddaba ummadaydu ama asxaabtaydaas dee dadka walaalaha ee ummaddu ya'tuuna way imanayaan uguran xaalayiin iyagoo wajigoodu dhalaalayo iftiimayo muxajariina xubnahoodu eh, waa lugahood iyo adimadoodna iyaguna ay nuurayaan min alwuduui min ajli wudu waana aniguna faraduhum cala alxawd ceelalyadoodan ahay waan kasii horeeya waxay u baahnayen ma halkaa dee loogu sii diyaarin be aniga faradkooda ka u ceelalyadooda cala alxawdi wuxuu yihi fahanii'an liman kana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalama faradaha cibaara nawowi waa sharaf ummadda ay leedahay waana faradhum cala alxawd alaa hooyay layudaadana waa la celin doonaa rijaalun rag baa can xawde xawdkayga laga celin doonaa kama yudaadu sida loo celiyo albaciiru daal oo kuwii isagu ka celinayaba maaha dadkii kale ahaa waa kuwa kuwan uu lahaa waa asxaabtay maxaa loo celinayaaba ee malagii uu ugu jawaabayay ma garanaysid waxay dabadaad sameeyeen rag baa iyagoo soo dhowaaday oo rasuulkii ilaahayna gartay ayaa xawdkii lagama celinaya unaadihim waan u dhawaaqayaa kamaa yudaadu sida loo celiyo oo xawdka looga celiyo de kii dee xawdkan lahaa ee geliisa ugu talagalay xawdkan uu uga celiyo albaciiru baciirka adaalu neefka geele baadida ah sa aan lahayn xawdkiisa uga ceshado oo kale ayaa looga celin markaasaan odhan unaadihim waan u dhawaaqiyo alaa hooyay haluma kaalaya ayaan odhan macnaa tacaala weeye kaalaya halumana laba luqa kolley jira oo midi waxa weeyaan luqada fasiixa ee qur'aanku kuba yimaama afsaxa inaan ficilkani isbedbedelin weeyo damaa'ir aan lala xidhiidhin oo ruuxii keliyaha haluma ayaa ninkii iyo naagtii iyo labadii iyo jamacii iyo dhammaanba haluma un la odhan siiqadaa keliya qur-aankuna waatu ku yimi haluma shuhadaakum walqaa'iliina liikhwaanihim haluma ilayna luqada labaad uu leeyahayna waa in damaairtii lala xidhiidhiyo haluma ya rajulu halumi markay mar'a noqoto kale haluma halumu waa adigu markaas in damaa'irta ay la xidhiidho de waana ficlu amare bal markaa laakiin ta afsaxi waa in dee xaalo keliya iyo siiqo keliya un loo laazimo markaasaan odranaya alaa haluma kaalaya tanna siiqadii afsaxayn buu kuba yimi xadiidku fa yuqaalu waxaa la odhan inahum iyagu qad bedeluu bacdaka adiga dabadaabay wax bedeleen fa aqulu markaa waxaan odhan suxqan suxqan fogaan fogaan allaha sii fogeeyo ayaan odhan dee kol hadday taasi kaba timi bal kolley xadiidka markii horena waa ti aynu hal tadri ma axdathu bacdak culimada qaarkood baa waxay kuga fasireen ah, xadiidkan iyo wixii laba midka ama labadan xadiidan hayno kuwan rasuulkii ilaahay dee ama xawdka lagaba celinayo isaguna saa odhanayo tanna laguba odhanaya inay yihiinba kuwii munaafiqiinta iyo dadkii dabadi ridoobay oo ay dhici karto dee xaaladoodii hore ama munaafiqiintu isu qarinta ay muslimiinta isku dhex qarinayeen sida markaa horeba marka la odhanayo ummad kastaaba waxay caabudaysay raacday inay iyagu ku hadhayeen oo bal matalan marka dambaha laba kala sooco inay dee hadday way weysaysan jireen quradii iyo taxjiilkii marka hore laguma soo xashirinayo rasuulkii ilaahina taa uguma dhawaaqayo la odhanayo kuwii dee iyaga lagugu ballan qaaday iyaga badbaadadoodi iyo kuwan kuwii maaha taas barhkood baabay barhkood waxay kaba dhigeen dadkii rasuulka ilahi waqtigiisii joogay ee dib u ridoobay se markii rasuulka ilaahay wafaaday oo dee waxa wey aan ridanimadii kaba soo noqon iyagoo markii hore dadkii dee bal rumeeyey ba ahaa taas baa rasuulka ilaahay xataa calaamo weyse yaanay lahaanin be garashadii horuu gartay walaa xadiid bay kuba timi markan gartay iyaguna ay gartaan ayuu ugu dhawaaqayaa markaasaa la odhanaya kuwan dee kuwii maahan imaamkii weyna ibnu cabdilbar ba wuxuu yidhaahaa ruux kastoo diinta xadaث kulaba yimi saa nimankii asxaab alahwa bal maala ay kaba mid ahaayeen si isaga kaba cabiro khawaarijta iyo rawaafida iyo asxaab alahwa kuwa dalamada ah dulmiga laba yimaadee jawrka iyo xaqa qarintiisa iyo waxyaalaha iyagu bal maala ku xadgudbee laba yimaada kuwa kabaairta cadaysanaya kuwa dee rasuulka ilaahay dariiqiisi iyo sunihiisii khilaafaya intuba waxaa looga wada cabsanaya in xadiidkan inay soo wada galaan ma oo kuwaa dee lagaba celinayo ay noqdaan ma oo dee bal matalan markaa ixdaad fidiin oo kale rasuulka ilaah dariiqadiisii lagaba taga waxaa ka dhalanaya ruuxii oo bal matalan xawdkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh lagaba celiyo xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna cabdالعaزيز yعni darawardiya x وxadaثnي isحاq بن muسى الأnصاriي qala xadaثna mعن qala xadaثna malik kole mعن بن ciise horeynu usoo maray waa nin mتqin ah asxaabta malik marka la eego aad u ثiqa ahaa itqاan badnaaye جamيعا xadaثna malik جamيعا xaalayin waa darawardiye marka imaam malik عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم khرaجa waa baxay ilى المqبرةi ama مqبرةi xaggii xabaaluhu u baxay faqاla wuxuu uhi السلام عليكم dار qوم مؤمiنiiنa وإنا in shاء الله بكم لاaحقوna بمثل xadيiث إسماعيل بن جعفر غayر أنa xadيiثa مالك xadيiثka مالك waxaabu ahaa falayudaadna رiجاaل عan xawضي waa xadيiثkii marka dhaweyd aan kaba soo baxnay lafdigaa hore alaa layudaadana rijaal can xawdi halkaa alaa bedelkeeda ayaa falayudaadana waxa laga celin doonaa macnuhuna waa kaa horeynu soo maray babon tabluqu way gaadhaysaa alxilyato xilyadu waa waxaan dee ruuxa mu'minkaa lagu qurxinayo la huwinaya xaysu meel oo yabluqu uu gaadho alwudu lafdiga xadiiska inooguba imaanaysaa taas xadaثana qtaybaة بnu saciidi qala xadaثana khlf yaعni bna khaliifata waa nin khalaf ibnu khaliifa la yidhaaho oo bal waxa weeyaan kolley dee culimada qaarkood ba waxay kuma tegeen taabiciin iyo walow halkan dambe uu kuma sugan yahay oo raggani ay laba kulmeen in uu taabici yahay oo camr bnu xuraykan saxaabi la odhanaya u arkay waa sheegtay isagu culimada qaarkood saa daraaddeed bay taabici uguba tiriyeen bal suyudi alfiyadiisan mustalaxa oo kale markuu baabka ama taabiciinta joogay ee uu kaba hadlayay kii ugu hor dhintay iyo kii ugu dambeeyey oo kale hayaa wuxuu ka dhigaa taabiciinta ninkii ugu geeri dambeeyey isagu yaho nin boqol iyo siddeetankii hijirada soo gaadhay taas buu kaba dhigaayo markaasaa muxuu idhaa markuu macmarya soo sheegay ninkii ugu horreeyey uu dhinto yahay dee ninkan boqol iyo kontomiya sanadood marka ka geeri horreeyey ayuu yidhaha wakhalafun aakhiruhum mawtan mada macnaa khalafna taabiciinta ninkii ugu geeri dambeeye weeye xagga geeri lakiin waxa weeye de ayma kala duwan baa diida taabicinimadiisaas oo xataa sufyaan ibnu cuyeyne iyo dee amtaashi axmed iyo oy leeyihiin kolley way adag tahay camr bnu xurayt inuu arkay barhkood baa yidhaha waxa la arkaa in dee isaga ishtibaah ka dhacay ee inankiisii jacfar ibnu xurayt jacfar ibnu camrin inuu arkayba oo bal waxaan leenahay taabicinimadiisaas ee iyo taha kuba tageen waana qowl isaga lagaba soo noqiyey oo barhkood ay uba sugeen eh, laakiin kolley waa wax maxal nadar weeye عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم قال كنت waxaan ahaa أبو حازم baa leh خلف أبي هريرةa والحاal هو أبو هريرة يتوضأ u weysaysanaya للصلاaةi صلاad فكاna wuxuu يمد mid fidiyo yadahu gacantiisa حatىa تبلغa markaa uu maydhayay ilaa ay kilkiladiisa gaadho فقلت lah waxaan ku yihi ya أbا هريرةa ma hada lwudu waysada sooni dee qaaliba dadkii kuma arag iyagoo saa weysaysanaya weliba dee aadna waa ugu si dheeraado kilinkiladii buu gaadhsiinaya ama garabkiibaa bu gaadhsiinaya waysadani maxay tahay faqaala wuxu uhi ya bani faruka ilmo farukow antum haahuna ma halkanaa joogtaan dawcan ma halkanaa ku sugantihiinba kaley wuxuu tan tilmaamaya un faruukdan inuu dee ay acaajimta iyo mawaalida uu kaba midiyo de abuxaazimna horaynu usoo sheegnay salmaan haweeney ba markaa reer ashsacayd baabuu mawlaheeda ahaayo na caraba mu ahayne mawaalidaasoo kaba mid aha magaca faruuqna iyaga kuba badnaa barkoodna waxay soo naqliyaanba lafdiga faruuqani in dee qolooyinka cajabka intooda badana ama qeyb badan oo kaba mida ay kaba beermeenba oy leeyihinba waa awlaadii nebi ibraahim ayuu faruuq kaba mid ahaaye laakiin dee waa tan oo waa ku badayy dikrigiisu ama taabiciin iyo amen kaba dambaysaba faruuqaasoo waa magac dee qoladaasi ay laba bixi jirto marka taas bubu markaa ugaba jeeda haddaan walow calimtu haddaan ogahay annakum idinku haahunaa halkan ina kuba sugantiin ma tawada'tu hada alwuduua waysada caynkaasa maan weysaysteen markaasuu sheegaya sababtu san u yeelay oo samictu khaliili khaliilkay baan maqlay salى اllahu عalayhi wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo tabluqu way gaadhaysaa alxilyatu xilyadu xilyadu waa waxaa ruuxa dee lagu qurxinayo imaka waa nuurkan iyo iftiinkan dee aynu soo maray min almu'mini ruuxa mu'minkaa waxay kaba gaadhi xaysu meelo yabluqu lwuduu weysadu halkuu gaadho de waa axaadiisa taxjiilka iyo quradii iyo halkaa weysadiisu gaadhaysa iyo acdaadii weysadiisa nuur bay u yeelanaysaa xubnihii weysada waa loo nuurayaaba halkan waxaanu hadalkan abu hurayre ay kuba xambaaraysteen qaadiciyad iyo idhan hadalkiisan wuxuu la jeedaa hadday halkan kusugantihin sen umaan weysaysteen inay uhaboontahay ciddii laguma dayanayey hadduu dee idaa tarakasa fi amrin lidaruura bal tan haddaynu bal waxa weeyaan tan baan iskaba dhigno shay daruuro keentay uu waxyaala ruksaysto ama umuuro uu ku tashadudayo dee kolkol waxa weeye ama uu isagu dee matalan dadka kale ay ku khilaafsan yihin uu ictiqaadsan yahay oo kale dadka jahalada ama caamada dhexdooda waxyaalaha inaanu kuba samayn si aanay ama dee hadduu ruqsaysanayo ruqsadiisaas oo kale aanay u ruqsaysan oo kale ama waxaan uu isagu dee bal dhici karto inuu dadkii kale kagaba duwanyay inuu tan laazimkaa ah yahay aanay uba ictiqaadin bal taas baa adigu waxay leeyihin hadalkan abu hurayra aan inaguma sugan baabu fadli isbaaq lwuduu'i cala lmakaarihi <clears throat> adakani baabu fadli isbaaq lwudu waysadii oo la taab yeelo calى اmakaarihi maca اlmakaarih waa makaarihna macad iyadoo dee shidda ay mashaqa jirto ruuxa waysada ay ku culus tahay qabow badan baa jira biyihii baa qabow markaasaa dee way dhibaysaa taasoo kale waysadii haddana si fiican loo weysaso la taam yeelo ama xanuun kale ama wuxun oo dee isaga mashaqa iyo waysadii ugaba imanayso oo haddana la taam yeelo la dhameeyo bal fadliga ay taasi leedahay ayuu baabkiisi yahay xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وبن xujri جamيعا عan ismاعيل بن jaعفari waa raggii makacaawa inaguma soo noqnoqonayay iyo sanadkao dhami qaal بن أyuba xadaثna ismاعيل qال أخbarnي الcلاء عan أbيه عan أbي هurayرaةa أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qاala alaa adulكم alaada waa ti adaatu اstiftaax ahayd culimadeedna hooya iyo dee baraarugii ay kuba fasirayeen macnaa waa liتنbihune adulكم alaa adulكم maydin tusaa calaa maa wax iyo muxuu uu tirtirayo allahu ilaahay bihi ay bisababi isaga sababtii alkhadaayaa gefafka iyo dunuubta uu ku dhaafayo tirtiritaanku iyo masixitaanku dee waa dhaafid laguma dhaafayo wayarfacu uu kor yeelayana bihi waa isaga waxaa dee markaas waa dee maagan ah, addarajaati darajaad oo ruuxa darajaadkii loogu kor yeelayo darajaadkii jannada iyo taas looguma kor yeelayo qaaluu waxay idhahan bala ya rasuul allahi <coughs> natusaa rasuulka ilaah oo kaa noo sheeg qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isbaaqu lwuduu'i waxa weeye kaasi weysadii oo la taam yeelo <coughs> cala almakaarihi maca almakaarihi makaarihi maceed oo ruuxu iyadoo dee mashaqo iyo dhibe ay jirto weysadii uu si fiican acdaadii u gaadhsiiyo biyihii uu si fiican u wada gaadhsiiy uu taab yeelo maxalkii dee intii laga weysaysan jiray taas waa mid <clears throat> oo markaa waa almakari takun bishidat ilbari ama dee dhaxa badan bay noqon kartaa alam iyo xanuun adugu waay dee isagii baa isticmaalkan biyihii waxay mashaqa iyo dhib ay kasoo gaadhaysan weeye ama qabah uga timaado xanuun kalo iyo waxyaalaha uguma yimaadeene waysadii baa isagii culays ku ah mashaqo ku ah ayuu haddana waa taam yeelo waa dhameeyey ajri badan bay leedo dembi dhaafna way yeelan darajo ruuxa loogu ziyaadiyana way yeelan taas wey wa karat اlkhuda tallaabo badnideed ila lmasaajidi masaajida xaggeed oo dee tallaabadii loo badiyo taasna oo waxyaalaha ilaahay darajaadka ruuxa u kor yeelayo ajir ina markaa dembigiisina kuba dhaafayo marka tallaabadoo la badiyaa ee waxay kaba imaneysaa aqalkiisii baaba masjidkii kaba dheer masaafu soo soconaya intaas uu masaajidka usoo socdo wax kaloo ugu soo baxayna aanay jirin aad masaajidka kusoo tukatid ay tahay tallaabo kastuu soo qaadaa sida inoo dambaysaba waa loo tirinayaa ajri bay u noqon dembi lagaga daadiyo darajo lagu kor yeelo waxaa kaloo dee katrat lkhuda ay kaba iman ruuxu shantii salaadoodba waa imanaya yaanu dheeraaninba had iyo goor waa kusoo noqnoqonaya markaa masaajidka takraarkii baa badan de kol haddii takraarkiisi iyo noqnoqodkiisi uu badan yahay shantii salaadood ba ruuxu ka qayb gelaya ama ha dheeraade ama ha dhawaade kollay tallaabadiisii way badnaanaysaa un bal haddaba tallaabada badan ee masaajidii loo qaadayo waintidaaru salaati bacda salaati salaadi oo la sugo salaad dabadeed weeye oo iyaduna ruuxii salaad buu tukaday maqrib baa buu tukaday masjidkii buu iska fadhiyey isagoo u fadhiya aad salaaddii cishaayina tukatid salaad kaluu tukadayo salaad buu sugayaa salaad dabadeed waa isagoo salaad ka baxay ayuu tii kale haddana sugayaa taasna eh, dee masjidkii ay tahay intaa uu halkii uu ku tukaday fadhiyo bal malaaig baaba uducaynaysa intaan xadad kaba iman bal matala malaaig baa u ducaynaysa waa ruux salaad ku jirana uu noqonaya ajriga salaadeed waa socda haddaba iyaduna waxyaalaha darajaadka kor yeelaya ajrigana badinayo dembigana laguma dhaafayo xagga sugitaankaa kale bal matala daar salaad bacda salaad suyudi oo kale kitaabkiisan lagu magacaabo zahru ruba kolley waa sunanta nasaa-i dee sharaxa yare kooban ee kuba leeyahay oo kale zahrurubع calى mujtaba waayo ama cumaankii maana dee kitaab madbacaysan oo kollay dabacaadkii ugu horreeye nasaa nagaba soo gaadhayba isaga iyo sindi way la wada socdeen ba <clears throat> sharaxyadaa kooban ee kitaabka kule kutubta lixdaaba kuba leeyahay ya waxa laba macno ixtimaalaysayo inay noqoto intidaarkaasi xag qalbi un waabuu ka baxay hawlihiisa lakin haddana diyaar wuxuu yahay inuu kuba soo noqdo waa sugayaa salaadii kale iyo de kollay laftiga kalena ka daahirsan in macnuhu yahay makaankii iyo maxalkii ku tukadu kusugayaaba oo uu ku sugaya kollay waana macnaha daahirka de intidaar oo kale waa yar nooc jihaad nooc ribaad naftiisiibuu xidhay oo kuba xidhay isagoo salaad sugaya oo kale in aimada qaarkoodna waxay kuba qaydaan oo kale oo de ay kaba dhigaan in si abulwalid qaadiga aan soo sheegay abulwalid albaji oo kale iyo inay tani ka imanaysa nooca caynkan intidaaru salaad bacda salaad labadii salaadood ee waqti wadaagsanayay waa san imika maqrib iyo cishaa iyo waqti bay wadaagsanaan kani markuu baxa kii kalaa gelaya duhr iyo casar oo kale way wadaagsanayaan lakiin matalan subax iyo duhr oo kale wakti ay wadaagsanayaan maba jirto marka wuxuu kaba dhigayaa inay taasi tahay ama haddii salaadaha aanay wakti wadaagsaneyn falam yakun min camal الnaas waa siduu kaba cabiray oo <clears throat> downawi leya hadalkiisa nadar baa ku sugan oo xadiidku kolley wax qaydaya ma jirte bal ruuxi kara ee laba yimaada ee salaad isagoo tukaday tii kale ku suga ee ajriga badan waa taa ayuu leeyahy <clears throat> marka muxuu rasuulka ilaahay fadalikum ki naas macnaa waa madkuurkaas umuuraha dee saddexaadayn saba marne aribaado waa ribaadka isaga dee waa ka isaga lagu nagaado ama jihaadkaaba weeye almuragabu fiihim asalka ribaadku waa alxabsu cala shay nafti baa lagu xabaasan shay baa ribaad lagu magacaaba de waxa la odhanaya meelihii suquurta ahaa xuduudada ahaa had iyo goor gaalada dee ay markaa kaba imanayeen ama la laiska soo gaadhayay nagaadiga lagu nagaado iyadoo loo diyaar yahay jihaad marka ayaan jihaad ba dee dagaalba jirin be laakiin nagaadiga halkaa lagu nagaado iyadoo loo diyaariyay wixii imanaya oo kale taas baaba ribaadka u ahaa haddaba dee tadna jihaadkii naf baaba jira oo iyaduna kolley waa fadli weyn bay leedaha waaba ribaadka kamilkaa almuragabu fiih kaaba weeye waa umuuraha caynkaasa oo la ilaaliyo xadaثnي isحاq بن muسى الأنصاriي qال xadaثna mعن qال xadaثna mالك x وxadaثna محamed بن المثنى qال xadaثna محamed بن جعفر qال xadaثna شhuعبة جaميعا عن العلاء بن عبدالرحمن wa de rag aynu soo wada aragnay xadiiskuna waa kii un بhada الاسناadi isناadkana ujeedadu waa inta dambe العلاء بن عبدالرحمن عن أbيه عن أbي هريرةa lakin walaysa fi xadiidi shucbata meesheeg malik iyo shucba iyo labadoodna cala bn cabdiraحman bay kaba wariyeen markaa horena ismaaعiil ibnu jacfar ayaa xadiidka kaba warinaya sian sanadkii hore kusoo maray ismaaعiil ibnu jacfar kiisii waan soo aragnay labadan imaam ee kale waa shucbe iyo malik ayaa uu sheegayaa wax yaroo u udhaxeeyo xadiidkan way wariyeen oo isnaadkaabay ku wariyeen iyaguna calaa bni cabdiraxmaan bay kaba wariyeen walaysa fii xadiidi shucbata dikru ribaadi ribaadka sheegitaankii kumuu sugnaynoo oo buu isaga ku joogay wantidaaru salaati bacda salaat oo dee waxyaalaha darajaadka kor yeeriya dembigana lagu dhaafayo taas oo fii xadiidi malikin xadiidka maalikna waxaa kuma sugnaa sintayni iyadoo mansuubay meeshu timaamo majruura labadaasay noqon kartaa ee daahirkuna wuxuu ahaan lahaa imika halkan in la rafciyo fi xadiidi malikin sentanie laakiin waxaan kuba nasbin unban isaga ama ku jirna qadarayna imaam nawowika kale wuxuu qadaray fi xadiidi malikin dakara sintayn haddii xataa dakarada aan ficil kaba inaan kaba dhigin o in ism kaba dhigno oo lafdigan hore aan raacino aad baan ukaasiba ila tahay malaa uba dhow yahay uu kaba dhow yahay iyadoo ficil aan qadarno aan idhaahno wa fii xadiidi malikina xadiidka malikina dikru sintayni laba sheegitaankeed ayaa kuba sugnaa oo macnaha lafdigaa ismaaciil ibnu jacfar fadalikum ribaadu mercuryu ahaa imaam malikkiisa maxaa dhacay fadalikum ribaadu fadalikum ribaadu oo laba goor lagu celiyo taas baaba dhacday bal muwada waxaaba dhacay iyadoo saddex goor lagu celiyo riwaayada muslim ee maliki riwaayada muwada kuma sugan saddex goor lagu celiyo fadalikum ribaad fadalikum ribaad fadalikum ribaad kolleyna waa celcelintu waa ihtimaam iyo shanigiisoo laweydiin la weyneynayo arrinkan uu rasuulka ilaahay si loogu ihtimaamo loo garto bal uu weyneynayo taas bay ahayd ba wey babusiwaaka allah subxana wa taala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت